الحديث العشرون حديث كاللباطن هذا محله وروى أبو داود أبو داود كور عن عروة بن الزبير قال إنه حدثتني فاطمة بنت أبي قبيش وحيشك أنها فاطمة أمرت إلي أمرتي أسماء أو أمس أسماء أسماء أو أمس أسماء أسماء حدثتني وحيشك أنها أسماء amarathaa asmaa waxaa amartay faatimatu bintu abi qubayshi marka qofka wax la amray waa asmaa laakiin shakigu meeshuu ku jira waxay tahay qofka uu sheegay ma faatima bintu abi qubaysha mise waa asmaa intaas way shakigu ma faadimaa tidhi anaa amray asmaa mase asmaaa waxay tidhi faadimaa i amartay laakiin mar walba qofka aamirkaah waa faaima midda ma'muuradahoo la amrayna waa asma xadaanii faaimatu binti faaimatu bintu abi qubaysh waxay ii sheegtay annahaa iyadu amarad inay amartay asmaaa oo amase asmaau asmaa xadaanii ii sheegtay annahaa asmaada amaradhaa asmaa waxaa amartay faaimatu bintu abi qubaysh anta isala rasuul rasuulka alle soo weydiid oo rasuulka soo weydiy ay tii sal lahu ala slm faamarahaa nabigu wuxuu amray an taquda inay fadhiisato oo salaada ka fadhiisato alayaama maalmihii allatii maalmihii kaanad ay ahayd taqcudu mid ka fadhiisata uma taqtasilu kadibay qubaysana xadiidkan wuxuu sheegaya gabadha haddii ay caado lahaa jirtay intaan jiradaana ku dhicin caado aan qaldaminay lahaa maalinta uu ku dhacna waa tiqiin inta maalmood uu hayana kadibaa jibradaana ku timi maalmihii awal caadada ku dhici jirtay marka la gaaray salaada ka joogay ka fadhiisana maalmahay qubaysa jirtay marka la gaarana waa qubaysana caadadeedii horey ku sugay xadiikanu sidaasuu sheega fa amaraha wuxuu amray an taquda inay ka fariisato salaada iyo soomka iyo axkaamta dahaarada loo shardiyo al ayaama maalmihii allatii maalmihii kaanad ay ahayd taqudu mid fadhiisata uma taqtasilu kadibay qubaysana rawaahu abu dawuda wariyey fiihi waxaa ku sugan xadiidka aqribkugu in loo laabto ila alcaadati gabadhaas jirata waa inay caadada u laabato gabadha waxa weya dhiigga caadada han iyo toban maalina ugu badan dhiigga caadada han iyo toban maalina ugu badan marka hadday aragto dhiig iska socda oon han iyo toban ku joogsayn an iyo tobankii u dhaafay han iyo toban wixii ka horeeya inuu jiro yahay lama xaqiijin karo waa inay sugto intuu dhigu ka go-a laakiin han iyo toban mar hadduu dhaafo jiraa lagu xukmina ah, dhig iska socdo han iyo toban dhaafay jiro weeraya hadday marka caado aan qaldamin awal lahaa jirtay caadadeedii ku socon ah, caadadeedii ku socon maalmihii dhiigu ku dhici jiray ka ninkii weli waa socdaa ogow dan kama laha waxay leedahay intii hore caadi ahayd kalnaa jirradu waa qubaysanay salaaddii bilaabay salaad walbana waa weyse qaadan fiihi waxaa ku sugan arrujuucu in loo laabto ila alcaadati idaa kaanat ilmaratu haweenaydu hadday tahay muctaadatan gabar caado laheed daakiratan xasuusatoo taqaan licaadatiha caadadeeda wa ayaamiha maalmaheedii gabar taqaan daysa noqon halkay aadeen midabkii midabkii calaamadihii adaygii urkii calaamadihii ay fiiriyeen marka daysan aqoon caado maxaa la samaynaya caadada iyo hadday iskhilaafaan iyo calaamadda maalmihii ay tiqin oo dhiigu ku dhici jira haddii midabkii dhiigga laga helo madowgii laga helo adaygii laga helo karkii laga helo waana maalmihii caadada ku dhici jirtay waaba iswaafaqeen calaamadihii iyo maalmihii markaas war male laakiin hadday iskhilaafaan ka war maalmihii dhiiggu ku maalmo aan ahayn ay aragtay midabka maalmo aan ahayn ay midabkii aragtay maxay samayn wayd markaas fuqaadu way isku khilaafeen shaaficiyadu waxay leeyihin midabkaa la raaca wayda talafa hadday iskhilaafaan alcaadatu caadada iyo watamiisu midabka wax lagu kala soocaa farujuucu shayga loo laabanaa ila tamyiisi kala soociddu ahaa kala soocidda marka fi sidaasay mareen aimo kalena way ku khilaafeen oo xanaabiladu kamidta waay lin maya caadada la hormarin